بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين النوع الثالث والخمسون معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنصاب وما يلتحق بها مصنفka wuxuu ka garaa baabka konton iyo saddexaad macrifaة الmu'talif wاlmukhtalif almu'talif midka isku dumay iyo wlmkhtalif midka iskhilaafsan min alasmaaءi kamid ah iyo wlansaabi iyo wamaa yaltaxiqu bihaa wixii ayada macnaha haleeli karo oo la baab ah marka waxaad moodaa nooc min atanaaqu mu'talif wlmukhtalif kay fiican shay mu'talif ah oo isu dumanoo isku jihaa haddana iskhilaafsan saas weya marka waxaa weya mu'talifun haطan wa marka mid kastaba yatacalaqu bishay gayra ma yatacalaqu bاthani marka almu'talif wاlmukhtalif waxaa weeyaan ma اtafaqa khatan wakhtalafa nutqan ama waa laba shay oo isku hal si loo qoro si kala duwanna loogu dhawaaqo sidaas waa lugadeena markii nidhaahdo yani qoraalkooda waa isku mid mathalan cubaada iyo cibaada oo kale qoraal ahaan hadii la yihah shaqal iska daay qoraal ahaan hadii la yihah waa isku qoraal laakin shaqalka markii la shaqlayo mafigooda waa kala duwan yihiin sibaa kana nacayntiisa waa godan yahay cubaada kana cibaada laleeyahay marka waxa weeyaan waa baab muhim jiddan intii hore waxa weya qofkan kunyadiisa haddaad ku gartid oo abu maxamed maahana abu cabdillahi la yihahda waxweyn oo ka ratib maayo ma jiro shaksiga hadduusan kaa dhumin kan shaksiga waa la hayaa laakin kayfa nutqu biismihi iyaa la haystaa marka waa masaladii cali bn diin uu yihi asmaada ugu dhib badan liannahu asmaadu waa jaamida laa dalaalata lahaa cala almacaani midda kale waxa weeyaan laa yadulu calayha maa qablaha walaa maa bacdaha siyaaq ma tusinayo haddaad naxwo kasta taqaanid haddaad sarfi kasta taqaanid waxa weeyaan ninkaa magaciisa cubaada cayn maa loogu dhawaaqaa godaan mase waa hoos dhigana sarfina ku tusi maayo maxaan ku iraa naxwana kutusimayso waxay ubaahan tahay marka atalaqi min afwaahi lmashaayik faqad dadka mashaayikhda yaa garanaya sida oo ninkaan magaciisa dadkii yaqaan unbaa baa ku dhawaaqi karo ayb marka baabkan waa dheer yahay adwal ilabwaab fi lkitaab uu kamid yahay waxaan isu dayeynaa insha allah inaan dul marno inta meesha ku taal haddaan garanno inta kale waxbaa soo dhawaanayo waa baraarujin weeyaan markaasuu uri musanifku wahwa maa ya'talifu ay yatafiqu ya'talifu macnaheeda yatafiqu wax iswaafaqsan fi lkhati qoraalka fi fi lkhati suuratuhu shada haakada cindak yatafiqu suuratuhu tattafiqu maya maa ya'talifu ay tattafiqu saas ma idin qora tattafiqu fi lkhati suuratu suuratu marka tattafiqdaasay faacilta dhib ma laha yatafiqu ani i qoran suuratuhudaas waa noqon kartaa dhib ma laha liannahu hadduu faacilka muanah majaaziya taaniif yahay ficilkiisa waa banaan tahay tadkiir iyo taaniifba waa banaan tahay yatafiqu fi lkhati suuratuhu saas maa yatalifu suuratuhu المهم لا bأس suurat ima yتfq aan ugu dhigno faacil ama yأtlif ugu dhigno labadaba suuragal waykhtalifu fi lafdi siiqatuhu marka siiqatuhdaas faacil ykhtalifu markay unoqotay suuratuhuna inay yأtalifu faacil ay u tahay daliil u tahay oo marka ytafiqdaas ay tafsiir leetahay marka huwa maa yأtalifu fi اlkhaطi suuratuhu suuradiisa waxay isku isku waafaqayso markii suur ahaan kor laga fiiriyo wayakhtalifu fi lafdi siiqatuhu markii lagu dhawaaqayane siiqada loogu dhawaaqay ay kala duwan tahay musanifku wuxuu uri wahuwa fani jaliil weeyaan fani oo aada u qiimo badan man lam yacrifhu ninkaanan garanin oo min almuxadithiina kamid eh kahura cithaaruhu yaa badato kahura waxaa bata cihaaruhu inuu kufa kufitaankiisaa badato tacahur waxaa la yidhaha qofka markii lugta wax u gala ee meel uu ku dhaca cihaar la yihah min min atacahura laga keena walam yucdim mukjilan saas miya may mukjilan waayo laakin walam yacud u ii qora aniga walam yacdim mukjilan mukjilan mid macnaha ka yaxyaxsiiyo mqjil ninkaan khajil hadii lagu yihahdo waxa weyaan wax khaladkiisa hadii lagu dhawaaqo markii lagu tadkiiriyo oo lagu sheego oo adiga dhan isku yaxyaxdid a mqjil la yihahda macnaha waxa weyaan anaka tandiqu bishay lamaa tudakir bihi takjal minhu in gafitaankaas aan gafo waa aada bay uqaab darnayd baad leedahay wahuwa muntashiru laa daabita fi akarihi wahuwa muntashiru mid faafsan weeyaan laa daabita fi akarihi badigiis daabit ma laha daabitko yufzacu ilayh loo argagaxo wa inamaa yudbatu bilxifdi tafsiila inta muqadima rahiiba a ah weyaan wuxuu ku yihi asmaadan oo isla sina loo qoro si kala duwana loogu dhawaaqo daabitkuu koobi karo ood leedahay isimkaas fulaan bikasri lcayn waaye isim fulaanna bikasri lyaa waa la leeyahay ma jirto liannahu waxa weyan waa muntashir wa mukhtalif fi nafsi lwaqt وإنma يضبط بالحفظ تفصيلا in la kor istaaga xabad xabad loo kor istaago وتسمع min المashaaئk ay u baahan tahay laakin faacil waa marfuuc khalaas oo qaacida ma jirto meesha musanif wuxuu uri waqad sunifat fii kutubun mufiida kutubad oo kutub baa laga alifay oo aada u faa'iida badan min akmalihaa alikmaalu liabi nasrin ibni makula kitaabkiisa ilaa sabcu mujaladaat waa matbuuc ala calaa icwaazin fiihi iwaazin fi adkayn iyadoy ku jirto marku ama cibaaradaa kaa xumaanayso ama tartiibkaa kaa xun iwaaza lagu magacaabo macluumaadkiisa iyadoo fiican tahay kitaabku cumdo u yahay iyo iwaaz bimacnaa waxaa weyaan aws ninkii wax waayaa la dhehi jiray qofka markuu biyaha waayo oo kale marka tanna waxaa weyaan waxaa laga waayay tartiib wanaagsan ama usluub yu-addi ila lmacna axyaanan ayaa lagu magacaabo iwaazka ayib wahadihi ashyaau midan waa qeyb ashyaa mima dakala minhu taxta adabti mima yakuru dikruhu wixii in la sheega ay badan tahay qeyb yar oo kamid ahoo dabdi geli karo ir qaar tabara loo waayo waxaa lagu yiri laabudda an taqifa calaa kuli ismin lidaatihi waa laga tegi taas adigii dadaalkaada waxaan ka dooranaynaa wahadihi ashyaa mima dakala minhu taxta dabt wixii la koobi karo qaacida lagu koobi karo oo mima yakuru dikruhu haddana aada loo isticmaalo fiiri asmaa kahiir fi laxaadiid wariwaayatiha haddana kooban oo hadhow qaacidana lagu siin karo ayaan ka dooranay buu le liannahu maa laa yudrak kulluhu laa yutrak julluhu wixii haddaa maba baran kari wax baad ka baran kartaa khalaas intaa ka qaban kartid waxaa la yihahda almaysuur laa yasqutu bilmacsuur wixiid keli kartid ood samayn kartid hadda fiir ninkii salaada fadhi ku dukan kara dhihi maayo maadaama aan aniga rorog ku dukan karin fadhi salaada aan rorog lagu dukan faaida mala iga dhaaf ma lagaa yeelayo waxaa lagu leha almaysuur wahwa alaan alsalaatu cala aljuluus laa yasqutu bilmacsuur midkiisa oo oo adkaaday oo qiyaamka ahay awgees midkaan fudud ma dhacay cajazta can ilqiyaam nacam ta'tii bisalaati jaalisan aa lagu lehy sidaas waa cilmigana haddaad baabu tahaara bara kartid kitaabkan waa wen yahay ma dhamayn kari baad leedahay marka waxaa lagu leeyahy baabu tahaara ma ka baran karta ahlan wasahla almaysuur laa yasqutu bilmacsuur waa darajo almutayasir wdaabitu fiiha calى qismayn calى lcumuum calى lkhusuus wadaabitu fiiha midka asmaadaas koobayaan calى qismayni alى اcmuum alى اkhusuus mid caam iyo mid khaasa caam fi jamiic اkutub wakaas fi kutubin mucayana bukhaari muslim iyo sidaa lamid ah waa ku imaan doonta fi min alwali qismiga caamkaa waxaa kamide salaam wa salaam asmaada ruwaat اxadiid waxaa kugu imaanaya salaam bitashdiid lam wa salaam hadda isku si ay qoran yihiin laakin dhawaaq waa kala duwan yihin salaam salaam waa ka duwan yahay jamiicu maa yaridu calayka waxa soo arooraya dhammaantood min dalika fahuwa bitashdiid illam ism kasta warada fi asmaaءi ruwaad ama ha noqdo waalid ama jad ama raawiga koro ha noqdo salaam weeyaan waa wada shidan yihiin ilaa khamsatan marka fiiri waxa weeyaan khamsadii aa lagu sheegaya sidii aan markaa naxwada darsi jirnay aan dhihi jirnay macaarifta isimka munkari macrifo nakire macrifo uqeybsama maadaam ay macrifada maxsuurtaha almacaarif sabca aw sita a lagu leeyahay ayadiia lagu sheega wamaa cadaha ish nakira sidaan waxaa lagu leeyahay haadihi lasmaa salaam weeyaan bitakfiif illah wamaa cadaha ish bitashdiidiha waa qaacida oo oo mufiida jiddan wa ah. marka adigaa shanti lagaa raba maxay ahayd marka musanifka hadda eh, markii wax la bilaabay inaad ixtiyaad badan samaysid isimkuu ka bilaabay oo salaam iyo salaam ahaa shan uu yihi yaa salaamka inta kale mushadad u ah alciraaqi wagayruhu istadrakuu calaa ibni salax waqaaluu ina lanaa khamsata min aruwaad kulu waaxidi minhumaa salaam bitakfiif illah waa madhalki famaa baaluka qofka markuu baabka bilaabay nashiid weyaan mutanabih gaaliban ma yaxtaar markaa qofku yadcuf yadcuf yadcuf ilaa akhiiran takun mulaaxada akar lakin an yakuna maca albidaaya yadul calaa sucuubat hada albaab marka shantii u kuu sheegaa salaam waalidu cabdillaahi bni salaam alisraa'iili aلصaxaabi cabdullaahi bni salaam aada leedahay hadhihin cabdullaahi bnu salaam hadhihin ko iyo wa salaam waalidu moxamed bni salaam albikandi albukhaari shaykhu lbukhaari ayib moxamed ibni salaam asigana leedahay albikandi marka salaam ma dhehaysa lam yadkur fiihi اlkhaibu wabnu makula غayra takfiif salaam un bay ku sheegeen wa qaala saaxibu lmaطaalic minhum wuxuu yihi man khafafa wa minhum man haqala wahuwa اlakhar oo moxamed ibni salaam albikandi qaara waxay yihahdeen moxamed ibn salaam weeyaan marka qultu waxaan idhi buri ibn صlax atakfiifu ahbat macnaha dadka aimada ah oo macruufiin bilxifdi ku ah hadalkooda haddii la qabto maxamed ibn salaam albikandi wa wa huwa aladi dakarahu gunjaar ou sheegay weeyaan fi taariikhi bukhaara wa huwa aclamu biahli bilaadihi fiiri raawiga marka laysku qabsado xataa fi baabi tawhiiq marka laysku qabsado ninka ahlu beledkiisi ah qowlkiisa haddii wax kaloo lagu tarjiixi la waayo min murajaxaat waxaa kamida tarjiixu saaxibi اlbaled aw saaxibi اlmanطiqa calaa algayrihi hadii laisku khilaaf ninka masalan waa waxa weyaan basri waa laisku khilaaf nin basrina wasaqahu waaxid khuraasina khuraasaani dacafahu wax kale hadii loo waayo labadooda soo haraan labada imaamna isku mid yihiin oo laa tasaahula walaa walaa اctidaali waxba udhaxaynin waxa waay yurajaxu qowl ahli اlbaled qaacido la wada yaqaano w ayb horinaan idinkugu sheegay hadda nisbada bikandi mscaarif alayli alkada magacyaalkaas nisba ima ilaa qabaail wa ima ilaa manaadiq haddaad rabtid macaanideeda inad ogaatid kitaab alansaab yaa la aada markuu kelimada kuu sheego albikandi oo kuu sheego markaasuu maakudu min bikanda manطiqa fi kada markaasuu haddana kulu man yunsab ilaa hadihi اmanطiqa min alculamaai haddana kuu tirinay marka marjic weeyaan oo ardayga uusan ka ba uusan ka maarmin inuu kitaabkaas fiirsa ayb w midkii oo saddexaadna waxa weeyaan wasalaam ibn mحamed ibn nahid almaqdasi rawaa canhu abu طalib alxaafid wطabarani wasamaahu طabaraniyu salaama uu yihi meeshii salaam laga rabay ou salaama yiri kan shanaad waxa weeyaan wa salaam jaddu moxamed ibni cabdilwahaab ibni salaam almutakalim aljubaa-i abi caliyin almuctazili asna jadkiisa waxa weeyaan moxamed ibni cabdilwahaab ibni salaam alaleey kuwa ah oo kale in laiska tuuray ahayd liannahu la laa riwaayata lahu ayib wa qaala lmubarid fii kaamilihi laysa fi lcarabi salaam kuma jiro mukhafafa laami xaal uu yahay ilaa waalidu cabdillaahi bni salaam iyo wa salaam ibni abi lxuqayq qaala wuxuu uri wazaada aakharuuna salaam ibni mishkab iyay ziyaadiyeen khamaaran buu ahay kaana fi ljaahiliya wاlmacruufu fiihi tashdiid mubaridaa soo galay wahuwa laysa min ahli hada alfan markaasuu wuxuu ri carabta ma laha hadda waxaan soo nidhi cabdullahi bni salaam alisraa intana carabtiyaa lagu daray isma haa ulaai alcarab hum aladiina tahawaduu waana qariib jiddan oo yahuudda sideeda diinteeda lama galo ayada waxa weyaan shartooda waxaaba diintaada inay kaa fasaadiyaan go-aanka ayaga yahuudda saasay utafaxaydata waduu law takfuruuna kamaa kafaruu fatakunuuna sawaa laakiin in diinteeda kugu yeeraano diinteena soogdal maba astaahishid ba adiga liannaka waxaa tahay nin bahiimada dadka ooba khuliquu likhidmatihim qaaluu laysa calayna fi lummiyiina sabiil adiga wax macno ad la leedahay malahdo yani anta axqar min an tudca ilaa diinihim xataa takuna laka min alxuquuqi maa lahum maba ogolaba taas warkeeda maba jirta walgariib jiddan nimankaa yahuudda a rag badan oo jaaliye aho sweden meesha lidaa ku nool wuxuu ii sheegay xaafaday leeyihiin marka shurda gaar ahay leeyihiin <clears throat> madaaris gaar ahay leeyihiin sida kayfa yaxtaatuuna liawlaadihim iyo akhlaaqdooda shaleemooyinka iyo fasaadka magaalo dhinaceeda kale ka socdan ayaa iskale dhulkoodan iyo xaafadoodana waxba uma ogolo in laga furo ama khamaar ama balaaye ama sinema in laga furo ma ogolo dowladdana sidaasay ku ogoshay laano nufuud iyo isku xirnaanay leeyihin lianna waxay og yihiin inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat waxay leeyiin caalamka kale inaan fasaadina sidii bahaa-imta inay noqdaan siday noogu sahlanaata marka inaan saytarayno annagana aan aan akhlaaqdeyna iyo aan samayno waxbarashadii xifaad aan ku dadaalo yani dadkii ahlu batilka ahaa ayaa saas u dadaalay wa anta taddaci annaka muslim markaasaa waxa weya gabdhihii muslimaadka aad aragteen sida ay sameynaya caalam lislaami wax laga xumaada waa runti xataa hadday badiin naga ahayn xoogaa kiiro inay naga ahaatay ahay ayb waxaa kamid a ah buu leeyahay cumaara wa cimaara walaysa lanaa cimaara malihin bikasri اlcayni ilaa ubaya bna cimaara min asaxaaba halkaas nin keli ah cimaara layihaha inta kale cumaaro weeyaan ay raawin yaأtiika fi laxaadiid ismuhu cumaara dheh bdm اlcayni ilaa hada الrajul ubay bna cimaara wa minhum man damahu asiga naftigiisa yaaba qaar haddana ay yihahdeen ubay bna cumaara waman cadaahu cumaara weyaan bidami qaacida weyn weyaan oo mufiida jiddan ah adigoo biduuni khajal ahaad iskaga dhawaaqay cumaara meeshuu kugu yimaado bidami lcayn waxaa kamida kariz iyo wa kurays xakaa abu caliyin alghasani fi kitaabihi taqyiid اlmuhmali can muxamed bni wadax wuxuu ri ana kariizan bifatxi اlkaafi fi khusaaca wa kurayzan bidamihaa fi cabdi shamsi bni cabdi manaaf dadka sideeda ma manaaiqda magaca waa la iska dhexlaa waxaad arkeysaa manaaiqdan ama gobolkan magacyaal oo caadi ay soo celceliyaan ay wada leeyihin qolada kalena magacyaal qoladaan ay aqoonin marka haddaad aragtid buuri ninkaan kariis bifatxi bifatxi lkaafi qabiilatu khusaaca haddaad aragtid nin kamid ah nin khusaaci haddaad aragtid kariis dheh nin reer cabdishamsin ibni cabdimanaaf waa cuhmaan ibni cafaan qoladiisi weeyaan asna kurays dheh labadaas qabiilo un baa lagu taxdiiday laakiin qabaa-ilka kale yuujad fiiha kurays wa kariis laakiin labadan qabiil calaa wajhi taxdiid labadaas ay kala qeybsameen qultu waxaan iri buri ibnu صلاح wa kurays bidamiha mawjuud ayضا fi gayrihima lama diidan istidraag ma ah yani labada qabiilo wax ka duwan ninkaa ma sheegin istidraag waxay ahaan lahayd yuujadu maala fi qabiilati khusaaca kurayza laga arka hadii la dhihi lahay waxay noqon lahayd istidraag laakin waxa weya qabaail kale kurays waa laga dhexelaabo walaa nastadriku fi lmaftuuxi biayub ibni kariz الraawi can cabdالرaحman bni gunbin likowni cabdilغani dakarahu bilfatxi kuma istidraakeynawa liannahu waxa weeyaan musanifku waxau leeyahay midka kariiska ah oo reer khusaaca gooni ay uleeyihiin dhihi mayno asoo asoo oo khusaaci ah oo haddana kariis aan ahayn oo kurays ahaa la helay dhihi mayno siduu sheegay cabdilgani liannahu bidami kadalika sida صaxiix ah waxa weeyaan dam dakarahu daara qudni wغayruh walaa nastadriku fi lmaftuuxi kariiski بأyوب بن krيز الراawي عن cبدالرحمن بن غنم لkون cبdالغني ibn saciid alxaafid almasri dakarahu bilfatxi inuu ku sheega awgeed kuma istidraagayno liannahu bidami kadalika marka waxa weyaan kanaa waxaa loogu dhawaaqay ayub ibnu qurays wahuwa min bani cabdi shamsi bn cabdilmanaaf haddii sida cabdilgani uu sheegay arrinta ay ahaan lahayd hadday ahaan lahayd istidraag bay ku noqon lahayd ee abu caliyin alghasani laakiin sida sawaabka wuxuu ku leeyahay liannahu bidami kadalika dakarahu daara qudni wagayruh yani cagsi waay ayub ibn kariz qoladuu yahay horta in la cadeeyo waay haddii khusaaci uu yahay ou bifatxi lkaafku soo arooray cilamaba ahaan lahayn bo lianna haaulaai bifatxi lkaafi asla laakiin waxaa u muuqato inuu yahay allahuma sali calaa muxamed reer bani cabdishamsi reer bani cabdishamsi u noqday markaasuu cabdilgani wuxuu iri bifathi lkaafi weeyaan markii isdiragay ku noqon lahayd calaa abi cali hasani lakin wuxuu iri sida raajix bidami weeyaan marka ciladi sidaas ay ku baxay xizaam bizay fi quraish wa xaraam bira-i almuhmala fi lansaar fulan ibn cabdullahi ibn xaraam haddaad aragtid xaraam haddaad aragtid ansaari wa xizaam haddaad aragtidna qurayshi u ah waa ku badan yihin sidaas dakara abu caliyin ibnu albaradani anahu samica alkhaiib alxaafid yaqulu alceeshiyuuna basriyuuna walcabsiyuuna kuufiyuuna walcansiyuuna shaamiyuuna haddaad aragti fulan fulan alceyshi waa basri fulan afulan alcabsi haddaad aragti waa kuufi fulan fulan alcansi haddaad aragtin waa shaami macnaha diidi mayso an yakuna hunaaka cansi min gayri eh, ahli shaam ma diideyso hadda yaman cansiyiinaa jiro laakin waxaa loo jeedaa nin shaami ah ceyshi lama dhahayo nin shaamina cabsi lama dhahayo magacaas shaami hadduu yahay oo si loo qoro waa cansi laakin laa yamnac an yakuna cansiyun fi qabiila ukra lakin laa yuujadu fi shaamiyiina man huwa cabsi walaa man huwa alcayshi saasaa lagala jeeda haaulaa cagsuhu qultu waqad qaalahu qablahu waxaa yihi alxaakimu abu cabdillaahi wahada cala algaalibi sida badan waa saas alwalu bishiin اlmucjama cayshi wathani bilba lmawxida alcabsi wathalithu binuuni wasiini fiihima gayra mucjamatin alcansi binuun wasiin fiihima siintaa غayr mucjama o ceyshi macnaha waxa weeyaan cansi markii la yihahdo siintaas dhibac ma laha nuunta laakin dhibcay leedahay marka wahada calى اlgaalib markuu yihi musanifku waxaa laga rabay inuu daliil keeno oo gaalibkaas oo aqaliyada sugayo haddana lama hayo abu cubayd kulh bالdm balغna عن الdاr qdني أنه qاl laa nعlم أحada yukنى abا cubayda abaa cabida bilfath wuxuu ri isimkaas abu cubayda saas miyaa ta miya ta weyaan abu cubayda kuluhu bidam marka taas ma balaha istinaab balagana can daara qudni wahwa dadka laga qaato waa ixsaa-iyaadka anahu qaala laa naclamu axada yukana abaa cabida bilfath ma naqaana buri marka cubayda meesha ku yimaado biraaxa bidami lcayni wa wa hadihi ashyaau weyaan ijtahadtu fii dabtihaa mutatabican anoo sheegaya man dakarahum addaara qudniy wacabdulgani wabnu muakula qeybtii hore markuu dhameeyey owri qeyb aniga aan dadaalkayga aan haddana kusoo dhaweey aan kuu sheegayaa buuri laakiin dadaal mutlaq ma ahane juhdigiisu wuxuu ku xiran yahay annahu tatabaca maa qaalahu culamaa waa soo jamciye keli ah lakin lam yabtakiru huwa walaa yastadic ibnu salax waman kaana fi casrihi an yaatuu bimili hadi lixsaa'iyaat abadan laakin waxa weyaan raggaas waaweyna laga soo qaatay minhaa waxaa kamid a asafru biiskaani lfaa- iyo wsafar bifatxihaa intaaba waxa weyaan waa jiraan wajadtu lkunaa min dalika bilfatxi abusafar alaleeya kunya marka tahay markuu ism yahay walbaaqi biiskaani ilfa qaacida waa markuu kunye ku yimaado abu safar la yihaahdana bifatxatayn markuu nin magaciis yahayna safr ibnu fulan dhe biiskaani ilfa saasaa loo jeeda wa min almagaaribati waxaa kamid eh, man sakana alfa min abi safar oo min abi safr yiri oo saciid ibnu yuxmid wadalika khilaafu maa yaqulu asxaabu اlxadiid xakaahu daara qudni canhu ninkaana wuxuu xaawilay reer makaariba waxaa la arkay iyadoo kunye ah oo laga rabay fa'da in la fatxiyo safr abusafr la yidhaahdo yay bacdu lmakaarib waxay yidhahdeen abusafr fa'di ay reebeen oy magaciisa u yahay saciid ibnu yaxmud ama yuxmid waa magac oo ficil wasankiisa ku yimid wa wadalika khilaafu ma yaqulu asxaabu اlxadiidi xakaahu daara qudni canhu marka qaacidadii sideeday sax ku tahay wy waxaa kamid haddana cislun bikasri اlcayni اlmuhmala wa iskaani الsiini اlmuhmala cislun in la yihahdo wa casalun bifatxihima casalun labadiiba laysla fadxiyo wajadtu aljamiica min alqabiil اlأwali wa minhum waxaa kamide cislun ibnu sufyaan marka waxaa weeyaan wajadtu ljamiica min qabil min alqabiil اlأwl ilaa casl ibni dakwan alakbari almasri ninkaasaa bifatxihima ka ah fainahu bifatxi اlcayni wasiin اlmuhmala dakarahu daara qudni wagayruhu wawajadtu bkhaط اlimaami abi mansuur اlأzhari fi kitaabihi tahdiib الluga bilkasri waliskaani ayda walaa uraahu dabatahu mana umalaynayo inuu si fiican u keenay buu leehay macnaha waxa weeyaan qaacidadii markay ansaxday yaa waxaa la arkay abi mansuur kitaabkii tahdiib luga inuu magacaan uu ugu dhawaaqay oo ninkaan hadda aan soo sheegnay cisli inuu yihi markaasuu ibnu sala wuxuu ri walaa walaa uraahu dabatahu walaa actaqid anahu jaa bisaxiix inama in la yidhaahdo casal weyaan waxaa kamid a hanaan bn bilgayn اlmucjama wnuun اlmushadada wacathaan bilcayn اlmuhmada wathaa اlmuhalatha almushadada cathaan iyo hanaam isku si a loo qora haddii dhibacda laga gooyo annaga waxaa weyaan wax kasta ilan dhibac baa caada noo ah kutubta waagi hor mala dhibci jirin shaqalna malahaan jirin marka cathaan iyo hanaam isku si ay u qoran yihiin saas maskaxda gesho marka dhawaaqa un baa lagu kala bixin jiray buu leeyahay laa yucrafu min alqabiil thaani wax casaam la yihah lama yaqaano gayra casaam ibni caliin alcaamiri wاlkufi walid caliy bni casaam azahid wاlbaaquuna min alawali inta kale hanaam waay labadaas nin baa casaam ka ah minhum baaqiintii waxaa kamid ah hanaam ibnu aw saxaabiyu badriyu wallahu aclam waxaa kamid labada ismoo isku darsamay qumayr wa qamiir aljamiicu bidami اlqaafi dhammaantood wa minhum makiy bnu qumayr can jacfar ibni sulaymaan ilaa imra'ata masruuq ibn اljdac qamiir weeyaan bintu camrin fainaha bifatxi اlqaafi wa kasri lmiimi qamiir inta kale qumayr wa magaca lama cileeyo ilaa inuu yahay mushtaq inuu magaca noqdo mooye waxa weyan qamiir maxaa lagala jeedaa ganaam maxaa lagala jeedaa ma dhehaysi liana alasla fi lasma annaha laa tucallal ilaa haddii laga soo qaato awsaaf inay noqoto hadda mu'min iyo qaanid iyo caabid asmaa waa noqonay wa maca dalika laha dalaalaat liannaha mushtaqa min alafcaal waadix weeyaan ayib miswar wa musawar labadaas haddana isku si ah loo qoraa si kala duwanaana loogu dhawaaqa amaa musawar bidami lmiimi wa tashdiidi lwaawi wa fatxihaa musawar fahwa musawar ibnu yaziid almaliki alkaahili lahu suxba wa musawar ibnu cabdilmalik alyarbuuci rawaa canhu macnu bnu ciisa dakarahu lbukhaari waman siwaahuma labadaasni wixii kasoo haray fi ma naclamu bikasri lmiimi wa iskaani sini miswar inta kale waa miswar labadaasaa musawar ka ah ayib waxaa lamida waxaa is si loogu dhawaaqo oo s si loo wada qoro alxamaal iyo wاljamaal laa nacrifu fi ruwaati اlxadiiثi aw fi man dukira minhm fi kutub اlxadiiث almutadaawala alxamaal ma naqaana buuri bilxaa lmuhmala sifatan xaal ay tahay ilaa lasman ma isim looma jeede ilaa haaruun ibna cabdillaahi alxamaal waalid muusa ibna haaruun xamaal mooye waxau ku leeyahay markaas xamaal iyo jamaal jamaal iska reeb laa nacrif fi ruwaati alaxaadiid wax ku dhex jiro si cilmigeena intuu gaaray wax xamaal la yihaahdo ma naqaana buuri iyadoo sifo ah sifa bn alxamaali alxamaal markii laleeyahay lsman ism haday tahay wa waa kuwada jira oo waxaa kamid xamaal ibni malik alasdi oo kale ism markay tahay waa badan yaha lama rabo laakin fulan fulan alxamaal waa nisbo waana waana sifo iyadoo sifa ah oo aan ism ahayn ma naqaana nin la baxay ilaa haaruun ibn cabd llahi alxamaal waalid muusa ibn haaruun alxamaal alxaafid xataa cabdاlغani wuxuu sheegay alxaafid anahu kaana bazaazan haaruunkaas nin macnaha dharley ah waa bazaaz ninka oo dharka ka beec mushtara liraa bazaaz anahu kaana bazaazan falama tazahada xamala bimacnaa anahu balaga bihi zuhdu ilى daraja anahu kaana yuؤjir dahrahu lilaakariin waxaa weyaan o xamaali buu noqday xamaal saas juuni u dhabarka ku qaadaya naftiisa xataa yahdima nafsahu wa yubcidaha an can riyawa walubaha marka falama tazahada xamala bimacnaa kaana yaxmilu linnaasi calaa duhuurihi wazacama alkhaliiliyu bnu lfalaki anahu luqiba bilxamaal baa lagu loogu magac daray likahrati maa xumila min alcilmi buuri cilmi marka xamaal dadaa waa ninkaan wanaaga badanna iyo zuhdigiisa ya waxay rabaan inay difaacaan ijtihaadan minhum ya waxay yihahdeen xamaal ma aha inuu dhabarkiisa ku ximbaari jireen laakiin inamaa sumiya xamaal likahrati maa xumila canhu min alculuum qaala bnu صalaح walaa araa ma qaalahu yasixu buuri waxa ay yidhaheen min xayثu lwaaqic wax ka ansaxaya ma aha dadkii xufaadka waxay sheegeen tan horeba laakin waxaa la isku diidan yahay hal hal اlxamlu huwa اlasbq can الtazahud am am الzuhdu qolaa waxay leeyiin maya kaana xamaala ثuma tazahada oo markaa kadib markaa wuxuu iska galay cibaadadiisii qaarna waxay leeyihin maya nin oo maal badan iyuu ahaa markaasuu zuhdi qabtay taajir buu ahaa markuu zuhdi qaatay ma dhihin hadda musanifka lamaa tasawafa ma dhihin tasawuf hada min alkharaabid laakin zuhdi buu musطalax leeyahay zuhdi waxa weeyaan an laa takuna dunya biqalbika xataa qaala ibn اlacraabi su-ila can الzuhdi ma huwa qaala akdu maa laa budda minhu waxaan laga maarmin oo la qabtaa la yihahda laakin tasawuf waxa weeyaan eh, culumta lagu tasawufayo baciid can culuum alambiya walmursaliin qofki waxbuu iska samaysanaya adkaar gooni ah cibaado gooni ah eh, ariiqa gooni ah diinta sideedana itibaac qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuuni yuxbibkum llah taasaaba laga waayo marka eh, dadkii ayagoo zuhdigii raba in raadiyaan yay baab tasawuf garan sidii isimkiisa uga baxay marka almuhim kaana taajiran uma tazahada faxamala miya ama alcagsu waa laakin layskuma hayo anahu sumiya alxamaal lian likatrati maa xumila warkeeda ma jira waman cadaahu ninkaas haaruun ibn cabdillaahi wixii kasoo haray faljamaal weeyaan biljiim marka alxamaal iyo jamaal si a loo qoraa mucdamu asmaai ruwaad jamaal weeyaan waa nin keli ah xamaalka ah intaas keli a minhu mحamed bn mahraan aljamaal xadaثa canhu الbخaarي وmslim وغayruhma markaasuu uri waqad yuujadu fi hada albaab in la helaa la arkaa maa yu'manu fiihi min algalط wax galadka nooga nabadgeli karo wayakunu laafidu fiihi ninka ku dhawaaqayna uu noqonaya musiiban kayfa maa qaala siduu ugu hadlabo waaa asmaababa jirto oo khalad ba aan ka imaanayno siday ugu dhawaaqday ba sax iska ah waa furso dadkeenaan oo kale ka faa'idaysana mithlu ciisa bni abi ciisa alxanaad wa aydan alkhabaad wa aydan alkhayaad intaba waayahay marka kelimada dad dhawaaqi tagta ama nuun ka dhig ama ya ka dhig ama maxaan ku ihaha ba ka dhig ilaa annahu ishtahara wuxuu ku mashhuur noqday oo ku caan baxay biciisa alxanaad bilxaa iwa nuun kaana khayaaطan mifiyaab u ahay markii hore khayaad marka laleeyahay uma tara taraka dalika wa saara xanaatan yabiicu xinata xinta waa misigadaas qamadiga uma taraka dalika wuu ka tegay wasaara khabaatan uu noqday yabiicu alkhabata aladi taakuluhu ibil geedaha uu caleynta kasoo garaaci jiray juuniyaalu kasoo buuxina markaasuu suuqa geynay tijaara sideeda meeshay kula gashale meeshay wax kaaga baxayaan un baa la aada marka fiiri taxawala taxawala intiiba xirfadiisay noqotay marka qabaad waa yahay xanaad waa yahay bictibaari maraaxilihi alati mara biha wakadalika muslimun alkhabaadna waa lamid bilbaa'i lmanquuta biwaaxidatin ijtamaca fiihi alawsaafu halaatha oo intaba xanaad xayaad khayaad khabaad waa leeyahy ayib xakaa waxaa arrintaas soo naqliyay ijtimaacahaa saddexdaas inay kulantay fi haadayni shaksayni alimaamu daara qudni maanta sayrafi iyo fulaan ma imaanka waxaa weyaan daara qudni abu xaatim araazi abu bukhaari faqad raggaasaa baddaas iskale alqismu athaani walidalika musalax waxay ahayd in ahluxadiid loo dhaafo walidalika markii nimankii usuuliyiinta ay soo galeen ayagoo baciid can muxiiq riwaaya ayagoo ka fog iy waxay geliyeen tafkiir ijtihaad ijtihaadna ma keli kara waxaa weyaan waqaa'ic dhacday wa ninka marka qaacidada uu samayn karo man yalxadu tilka alwaqaa'ic alati xadaat cinda aruwaat yaa yaa kulmin kara laakin haddii la yidhaahdo nin aan waxaas ka ogeyn min xayt alcaqli walfahmi ayaan ku gelina haddaad tiraahdo waxaa weyaan wixii o dhan waxay noqonaysaa sidii mantiqi oo kale alqism الthani qismiga labaad dabط ma fi الصaحيixayn aw ma fiihima maca almuwaطa'i min dalika calى اlkhusuuص ilى akhirih musanifka markuu qeybtoo yar sheegay oo yumkin dabtuhaa bidawaabit mucayana qismigii caamka ahi waa kaas qismigii khaaska u yimiday liannahu ina tiraahdo laa yuujadu fulan fi jamiic اkutub sacbi jiddan ay noqoto marka kutub yaroo kooban in lasoo qaaday yakuru tadaawuluha bayna annaas in lasoo qaaday dantii ka fagsaweysa marka waxay hadda ibnu salaax markuu yihi fiiri dadka muslimiinta ah, inay juhdigooda dadkii mutaahiriinta ah. muslim ninkan ibnu salaax uu soo xaawilay saxiixeynkii muwada maalik asmaada muftariq mutalifka inuu soo koobo qawaacid u yeelo dadkii ka dambeeyeen waxaa la rabay mathalan hadda haddii aniga aan qaybsano aan idhaahdo adiga sunan nasaa-i qaado adiga tirmidi qaado adiga ibnu maaja qaado haddaan ihaahdo fii khilaali sana sita ashhur waa keeni karnaa kulu maa fii sunan ibni maaja min yasaar bilya wamaa cadaahu nasaar fahu fulan ibnu fulan bas waa dhihi karnaa saasay ahayd in dadkii dambe ay ku daraan intii yaroo asiga sheegaa lasii gaabiye intii lasii gaabiyey tadahun unbaa imaanay ummadda waxaa la rabaa ninkaa meeshuu gaarsiy inaa wax ku darti oo hadhow tidaba marka dawaabit maa waqaca fi lkutubi sita inan idaa badala min ish min asaxiin mumal saasay ahayd qiyaas ahaan laakin tacaalow haaulaai cindahum qudra laakin daa'iman yatawaaraduna calaa shayin waaxid o yukariruunahu oo hadda markuu nawowi gaabiyey kitaabkii suyuuti yaa yimid waa sharxay tadriib raawi sharxi wuxuu kusoo qaatay kulu maa qaalahu ibnu salaax ou nawowi gooy intii haddana sharxa ku sheegay haddana waxaa waaye maanta dhan waxa weyaan xalaqa mufraqa walidalik kutubta mukhtasaraadka cumri in laysaga dhamee maa ka marxala ula halkitaab waad wixii ku fahamtay kadib hal kitaab cumde ka akriso inta kalen iska muطaalacayso daa'iman ana urakis calى hada alqism الthani dabt ma fi الصaحيixayn aw ma fihima maca اlmuwaطa'i min dalika calى اlkhusuuص marka inta hadda aan ka sheegi doono waxa weeyaan bukhaari iyo muslim wa oo ku kooban muwaطana maba ka baxsanabo mucdam alaxaadiid almarfuuca cinda malik fahiy mawjuda fi صaxiixayn ilaa almaraasil wاlmunqaطicaat wa aqwaali الfuqahaa intaas muwaطa ayaa gaar ku ah ayb famin dalika waxaa kamida bashaar bishiin اlmanquuطa shiin la dhibaceeyey waalidu bundaar moxamed ibn bashaar waalidu bundaar wa wa saa'iru maa fi lkitaabayni yasaar bilyaa muhanaa ir bashaar iyo yasaar si a laiskula qoro laakiin inta kale oo kitaabka bukhaari muslim ku jirto yasaar bilyaa muhanaat fi awalihi wa sin lmuhmala dakara dalika abu caliyin alghasani fi kitaabihi taqyiidkii wa wa fiihimaa jamiica waxaa ku jiro sayaar ibnu salama wa sayaar ibn abi sayaar waay hadda waxay ahayd fi lkitaabeyn maadaama uu yihi maca almuwaطa inuu yihaa muwaطa inuu kusoo daray ahayd wuxuu ugu gooyey ma laysa mafhuma wardaan walakin laysa calى hadihi الsura wain qaaraba iri wuxuu leeyahay wa fiihima jamiica sayaar marka sayaar waxay cagsi u tahay bashaar liannahu isku si-a loo qaro haddayna dhibac iyo shaqal ahaan lahayn wa fiihima haddana wardaan ayaa ku qoran aa ku jiro walaakin laysa calaa hadihi suura wain qaaraba wardaan wuxuu leey musanif wuxuu u dhow yahay bashaar liannahu nuunkaasa dadka qaarkeed lakin haddana wuxuu iri isma keeni karaan oo waxaa weeyaan suuradiisu waa ka duwan tahay ayib jamiicu maa fi saxiixayn walmuwaطa mase wax baa ka khalda meeshaas ay sayaar hay maxaa ku xiga wardaan wardaana ku jiro wafiihima wardaan wa walakin laysa ala yani wardaan yasaarku madarsamay iska ogo weyaan keliya jamiicu ma fi صaxiixayn wاlmuwaطأi mima huwa calى suurati bishrin fahuwa bishiin lmanquuta shiin oo la dhibciyey iyo wa kasri lbaai bishrin bacdoo lahoos dhigo ilaa arbacatan maahine wixii suuradan ku yimaado o dhan bishri waay ilaa arbacatan fa inahum arbacadii bisiin اlmuhmala wa dami lbaai wa hum cabdullaahi bnu busrin intiiba fiiri bishrin iyo busrin bishrin waa shiin bacdana waa hoos dhigan tahay tanna badiisana waa godan tahay siin oo oo muhmalana waa tahay wahum cabdullaahi ibnu busrin almaazini min asaxaaba wa busru bnu saciid wa busru bni cubaydillaahi alxadrami wa busru ibni mixjan addiili waqad qiila fi m fi bni mixjan bishrin aaba layri buu yiri bishin ilmanquta xakaahu axmed ibn saalix almasri can jamaacatin min waladihi waratihi wa bilwali qaala malik walakar wa huwa alakar in la yihah وبالأول qاaل mالك والأkثر mالك iyo dadka badigood yaa mxjan waalidkii markay ka hadlayeen waxa weeyaan inay yihaahdaan maxaan ku irahdaa busrin inay yihaahdaan laakin bishriga dad yaraa yihi oo waxaa kamid أحmed بن صالح marka waxa weeyaan wixii suuradan u qoran oo dhan bishrin waayo ilaa afar oo busri ka ah intaa keli a wa jamiicu maa fiiha fiihaadaas hadda way soo noq noqdeen fi lkutubi halaatha fiiha fi kitaab fi saxiixayn umuti maalik saddex waa wa jamiicu maa fiiha ay fi lkutub athalaatha calaa suurati bashiir bilyaai lmuhanaati min taxtu qabla raa fahuwa bishiin almanquuta walbaai lmawxidati maftuuxa bashiir fiiri ba oo oo kor dhigan ba mawxida macnaha hal dhibac waay muhanaana laba dhe ba hal dhibac oo kor dhigan bashiir shiintana waa hoos dhigan tahay bishiin lmanquuta bashiir waay ilaa arbacatan maahine fathnaani minhum bidami lbaai wa fatxi shiini wahumaa bushayr ir bashiir iyo bushayr ay kala yihiin bushayr ibnu kacbin alcadawi wa bushayr ibnu yasaar labadaas horta waxay khilaaftay bashiir isla bashiirki waa yahay laakin taskiiru noqday ko wthaalitثu midka saddexaadna yusayri waa ibnu camrin wa huwa bisiini muhmana wa awaluhu yaa-un muhanaatu min taxtu madmuuma ya laba dhibac le ee godan yusayr waxa weyaan adabtu biاxarakaat musanifka hadda maalinku kitaabkan qoray u shaqan le ku xarakay lahay hal xabo sax ka noqon lahay lama arki hadda madbacada si kastay ukhalado waxaa soo hagaya anahu dabطaha bاlxruuf fiiri wthalitثu wuxuu ku yihi yusayr ibni camri wahuwa bisiini horta waa ko almuhmal wa awaluhuna yaa muhanaat ya yusayr min taxtu lanna wuxuu diidaa tadi xataa muhanaat min fوq wa ya-dana muhanaat min ish taxt madmuuma haddan la godo yusayr la yihi yasiir ma ah wa yuqaalu fiihi ayda usayrna waa la yihahdaa buri usayr wالraabicu midka afaraad qaطn ibn nusayr wa huwa binuun اmadmuuma wa siin اlmuhmala nusayr marka fiiri inta kale waa bashiir waxa isku si u qoran bashiira u badan waxaa jirta bushayr waxaa jirta yusayr waxaa jirta nusayr afartaas oo bashiirka khilaafsan labana waa bushayr labadana mid kalena yusayr iyo nusayr ay kala noqdeen wa kulu maa fiihaa kutubtii saddexdeeda waxaa ku jiro oo calaa suurati yaziid ku yimaado fahu bizaai walyaai almuhanaati yaziid bizaayi la akri yaziid zadaas weeyaan iyo walyaai lmuhanaati min taxtu ya-de hoos laga dhibciyey oo naziid ma ah yaziid wa ilaa halaaثatan saddex mooye axaduhumaa burayd ibnu cabdillaahi ibnu abi burda fainahu bdm اba اmwxida wa bra mhmla burayd meeshuu yaziid ya ka ahay ba ya-di loo bedelay meeshii ya-di kahor dhigneedin badi waa la goday meeshii zadi yaziidkeedna raca loo bedelay wathani mida labaad mحamed ibn carcar ibn birin ibn birindi albirindi anig wa u qor wathani wa mحamed bu hadana wathani wa mحamed isma keeni athani mحamed in la yihahdo mحamed ibn crcr ibn albrindi fainahu bilba اlmawxida hal ba oo dhibac leh waa ba'da hore ko iyo waraa اlmuhmala brindi ra'daas almaksuuratayn labada fiiri ba'da iyo ra'da waa isla hosdegin biri alaleeya ko wa bacdahumaa nuunu saakina birin waa reeban tahay wa fi kitaabi cumdat اlmuxadiثiina wagayrihi anahu bifatxi lbaai wara- barand in la yihahdo oo cagsigeeda loo akriyo a ku qoran wlwalu ashhar walam yadkur ibnu makula gayrahu midkaas waxaan ahaynama sheegin wthaaliثu midka saddexaad cali bni hashim albariid fainahu bifatxi lbaai lmawxida wara-i lmuhmala almaksuura albariid in la yihahdo walyaa-i lmuhanaati min taxtu waxaa weyaan albariid ya-di waa reeban tahay ayb kul ma yaأti fiha min albara fahuwa btaxfiif ra albara ibn caazib aaba kamid eh, btaxfiif ra ilaa abaa macshar albara wa abalcaaliya albara fainahuma btashdid ra wlbara aladi yubri alcuuda ninkii ninka leebabki waxaan qoraa la yihahda marka inta kale baraa weeyaan kul ma yaأti fiiha waa soo dhaaf laysa fi الصaحيiحayn wاlmuwaطأ jaariyat kuma jirta biljimi ilaa jaariyata bna qudama wayaziida bna jaariya waman cadaahuma fahuwa xaariثa bilxaa wasa fiir xaarifa iyo jaariya isku si a ah loo qora liannahu hadaas ijiimka dhibacda un baa lagu kala geynaa taasna hadirtaan waxaa weyaan ictibaar ma leh laysa fiiha fi lkutubi halaata xariiz kuma jiro bilxaa-i fi fii awalihi wazaa-i fi aakhiri xariiz ilaa xariiza bna cuhmaan alraxabi alximsi wa abu xariiz cabd illaahi bn xusein alqaadi alraawi can cikrima wagayrihi waman cadaahumaa jariir waa biljiim inta kale jariimo labadaas keliya ah ayaa xariiska ah haddaa la yihahdo dhibacda iyo shaqalkaa laga gooyana waa isu egyihiin qoraalkoodi wa rubama ijtaabahaa inay ku darsoomaana waa dhici kartaa bixudayf bidaali la akriya wa huwa fiiha waalidu cimraan ibni xudayr wa waalidu zayd wa ziyaad ibnay xudayr xudayrkaas hadda waa ka duwan yahay markii loo fiiriyo xariis oo daal iyo ra iyo jariir farqigaa udhexee laakiin marka qaarkeeda qoraalkii si kale in ka noqdo daalka ra loo akriyaa dhici karto marka ka ka baraarugsanaa waay ah. laysa fiiha xiraashku ma jiro bilxaa-i lmuhmala ilaa wa ilaa waalidu ribciy bni xiraash waman baqiya miman ismuhu calaa hadihi suura fahuwa khiraash weeyaan bilkhaa mucjama la akri marka ninkaa keliga un baad iska xifdinay inta kale waxaa weya taakud xuriyataka laysa fiiha xasiin kuma jirto fi lkutubi athalaatha bifatxi ilxaa-i ila fi abi xasiin cuhmaan ibni caasim alsdi waman cadaahu xuseyn waay xasiin iyo xuseyn bidami ilxaa wa jamiicuhuna bisaadi lmuhmala kulligeed ama xasiin dhe ama xusayn saad de waa ilaa xudayn ibn اmundir abaa saasaan fainahu bidaad mucjama xusayn xudayn xudayn kul ma fiiha kutubta waxaa ku jiro min xaazimi waabi xaazima fahu bilxaa lmuhmala xaazim xadaas waa oo laga bilaabay ilaa mحamed bna khazim abaa mucaawiyat darir fainahu bkhaء mucjama atilmid اmktas bاlacmash weeyaan ayb intaas ninkaas baa khaazimka ah inta kale xaazim waa aladi fiiha kutubta saddexda waxaa ku jiro oo min xabaan ah بالحاء المفتوحة والباء الموحدة المشددة xabaan in la yidhah xadana la kor dhigo ba'dana la shigo waxaa kamid a xabaan ibn munkid waalidu waasic ibni xabaan wajadu محamed ibn yaحya ibni xabaan wajadu xabaan ibni waasic ibni xabaan وxabaan ibni hilaal mansuuba وغayra mansuubi can shucba وcan whayb وcan hamaam ibni yaحya وcan aban ibni hilaal mansuuba وغayra maنصوب hadii xabaan can whayb xabaan can aban بn hilaal xabaan intaas o dhan waa isla mid le ayb وعn whayb وعn hmaam بn yaحyى عan aban بn يزيد وعn سlayman kulahaa xabaan ay noqotay wاladي fiiha min xibaan bkasr الxاaء xibaan بn caطية و xibaan بn muسى وهو حبان غير منصوب عن عبد الله هو بن المبارك وابن العرقة اسمه أيضا حبان ومن عدا هؤلاء فهو حيان بالياء المثنات من تحت فيري marka hore xabaan weeyaan waxaa lagu qeyday haddaad aragtid riwaayatu xabaan can shucba haddaad aragtid bifatxi lxaawa wa can waheyb bifatxi lxaawa وعن hmام بفتح الحاوى saas weyaan marka waxa wy تقييد hذا الاسم الذي ورد مهملا yuqayad biman rawaahu canhu min shuyuukihi haddaad aragtid xibaan haddaad aragtid haddii ibn ibn muusa la yihahdo waa xibaan waa bikasri lxa haddaad aragtid xibaan cabdillaahi bnu mubaaragna waxa weyaan asna xibaan xad qaar waxaa jira oo aan magac aabahood loo sheegin marka laa tadri hal huwa xibaan ibni muusa am xibaan ibni fulan ma tadri markaasaa lii xibaan oo ibn mubaarak hadduu ka warinayo bkasr اxaa wa وhaakada اladي fi hadihi الkutb kutubtan saddexdee midka ku jira oo min khubayb ah bاlkhاء الmعjamaة الmadmuma khubayb ibn cadiin wa khubayb ibn cabdالرaحman ibn khubayb ibn yasaaf wa huwa khubayb غayr mansub can xfs ibn caasim وعن cبد اللh بن محمد بن معن وأbو خبyب cبداللhi بن زبير وmن عdاهم fabilxaa-i lmuhmala waxa weeyaan xabiib nimankaa magacooda la sheegay iyo nimankaa muhmaliinta ah laakiin lagu qayday inay ka warinayaan can cabdillaahi bni maxamed ibni maciin ama ay ka warinayaan xafs ibni caasim labadaas intaba khubayb waayo intaas daadx wixii kasoo haray cubayb waa laysa fiihaa xukaym kuma jirta kutubtii saddexda ahayd bidami la akriyo ilaa xukaym ibn cabdillaahi wa zureyq ibn xukaym wallahu aclam inta kale xakiim wa kul ma fiiha min rabax fahuwa bilbaa lmawxida bacda dhibacda lahayd waay ilaa ziyaad ibn riyaax maahin wa huwa abu qays alraawi can abi hurayra fi ashraaq الsaaca wa mufaaraqat اljamaca fainahu bilyaai lmuhanaati riyaax baa lilay kaas min taxti cinda alakariyin waqad xaka الbخaariyu fiihi alwajhayni bilba- waya rabaaxna waa la yihi riyaaxna waa la yihi ayb wuxuu leeyahay zubayd zubayd wazabid laysa fi الصaحيixayni إlaa zubayd bilbaa اlmawxida wa huwa zubayd ibn الxاarث alyami zubayd wazayid zayid saasaa imaan doonta zayid waay ayb marka zubayd wazayid laysa fi الصaحيixayn ila zubayd bilbaa mوxida wahuwa zubayd bn xاrث alyami walaysa fi الmuwaطأ min dalika ila ziyid biyaa-ayni muhanaatayni min taxtu wahw ziyid ibn silk bikasri awalihi ziyid liyihaahdo zada awalka zada waay hoos dhig laba yana ku xiji marka waxay noqonaysaa labada ya midooda hore iyo midda kale waa isku reebay ziyid wa yudamu axyaanana waxaa la yihahdaa zuyey saas ziyid iyo zuyey fiiha fi lkutubi athalatha saliim ayaa ku jira bifatxi siini waaxid wahwa saliim ibn xayaan waman cadaahu fiiha fahuwa sulaym bidam waa qaacida fiican weya wa fiiha fi lkutubi halaatha waxaa ku jirto sal salm ibnu zariir wa salm ibn qutayba wa salm ibn abi dayaal wa salm ibn cabdiraxmaan haaulaai alarbaca biiskaani laami sal in la yihahdo biiskaani laami waman cadaahum saalimun bilif taa marka musanifka waa lagu haya saalim iyo salm isku qoraal maba ahbo marka mutalif waxaa u shardi a an takuna kitaabathm waaxid saalim alif dheeraad ah ku jiro salmna marka iskuma darsamaya laakin waa isu soo dhaweynaya min baab اxtiyaa wa fiiha fi kutubi halaata surayj ibnu yunus wa surayj ibnu nucbaan wa axmed ibn abi surayj haaulaai الثalaaثة biljimi la akri surayj jiimka ku dhamaanay iyo wa siin اlmuhmala waman cadaahum fiiha fahuwa bishiin اlmanquuطa wاlxaaءi shureyx inta kale shureyx wa int kan saddexdaas keli a surayjka ah laakin daa'iman maskaxda waxaad ku haysataa waa binisbati liصaxiix الbukhaari وmuslim muwaطa malik sunan nasaa'i abi daawuud gayru macaajim kulu dalika waa kuu dhiman yihiin marka farakama qodna waa meeshii la dhihi jiray wa fiiha salmaan alfarisi wa salmaan ibnu caamir wa salmaan alaqar wa cabdiraxmaan ibni salmaan intaasoo dhan salmaan waay waman cadaa haulaai alarbacana sulaymaan waay nafsa shay waay salmaan iyo sulaymaan isku qoraal ma aha mutalif iyo mukhtalif geli maaya وأbو xاaزم الأشجعي الراawي عن أbي هريرة وأbو رجاء مولى أbي qلاaبة كل واحد منهma اسمه سلمان بغyr yاء لakin ذkirا بالكنية yعnي waxa weeyaan صحيiحeynka iyo kتubta dhan wxuu kusoo arooray kunyay kusoo arooreen oo أbو xاaزم laakiin magaciisa salmaan waayo inta lagu dara aheed laakiin maadaama maa fi saxiixayna leedahay isaga kunyo asagoo kusoo arooray saxiixeynka marka lama dhihi karo fi saxiixayni waxaa ku jiri salmaan abu xaazim lama dhihi karo liannahu salmaan wain kaana kunyatu abu xaazim laakin isman kuma soo aroori tarjamadiisa markii la raadinay kunya fiiha waxaa ku suga haddana salima bikasri laam wa huwa camr bnu salima aljarmi imaamu qowmihi wa banuu salima alqabiila min alansaar wاlbaaqi salama bifatxi lamwa qabiilada banuu salima laleeyahay ninkan saxaabigeena oo asigoo yar waktigii nabiga alayh الsalaatu wasalaam madiine intausan imaanin dadka dushin jiray xataa anahu kaanat tankashifu cawratu axyaanane camr bni salima ayaa la yihahda غayra ana cabdاlkhaliq ibni salima fi kitaabi muslim dukira fiihi اlfatxu wاlkasru marka asiga intana waa la gelin karaa intana waa la gelin karaa wa fiiha waxaa ku sugan sinaan ibni abi sinaan addu'ali wa sinaan ibni salama wa sinaan ibni rabiica abu rabiica وأحمد بن سناn وأم سناn وأbو سناn براr بن mrة الشhيباني وmن عdا هؤلاaء ستة شhيباn waay شhيباn iyo سناn isku qoraal ma ah لأnnahu waxa weeyaan waxaa dheeraad ah hal xarفaa dheeraad eh, oo ya-da yaa ku dheeraad eh. haddii hadda ay shabاn hadduu ahaan lahay sinaan iyo shabاn waa isku darsaminayaan qoraal ahaan marka wman cadaa haulaai sita shaybaan bishiin lmanquuطa iyo walyaa shaybaan oo aan sinaan la dhihin cabidatu bifatxi اlcayni laysa fi lkutubi athalaatha ila abida cabidata salmaan asalmani cabido dhan waxaa kaga jira cabida asalmani wa cabida ibn xumayd wa cabida ibn sufyaan wa caamir ibn cabidata albahili waman cadaa haulaai arbacata cubayda weeyaan bidami cubeyda loo badan yahay in cabida liraaho mukabar laga dhigo saddexaa kaga jirta inta kale musaqar cubayda waay cubayd bigayri haai taaniis huwa bidami xaysu waqaca fiiha hadday ta-di laga gooyo cubayd la yiraahdo cabid maba jirta cubayd waa kuligi wadalika wakadalika miya meshaas wadalika wakadalika cubaada bالضم حayثu وaqع إlا محمد بن عباadة الwاسطي min شhyوخ البخاري faإنه بفتح العين وتkفيف عباadة ninkaas inta kale عباadة weya ninkan keliya عباadة ka ah طيب عبدة huwa biiskaani ilbaai xaytu waqaca fi hadi kutub ilaa caamira ilaa caamira bna cabada cabada bifatxi ilbaai inta kale cabda waay fi khudbati kitaabi muslim oo ku jiro wailaa bajaala ibni cabada calى ana fiihima khilaafا minhum khilaafanaa ku jiro minhum waxaa kamida eh, man sakana albaa minhuma nin yiri cabdah iga hataa wa cinda bacdi ruwaati muslim caamir ibni cabdin aa ku qoran bilaa haa-in walaa yasixu cabaad huwa fiiha bifati lcayn watashdiid ilbaai cabaad ilaa qaysa bna cubaad fahuwa bidami اlcayni wa takfiifi ba cubaad in la yihah qays bna cubaad inta kale cabaad aan leenahay laysa fiiha fi lkutubi halaata cuqayl kuma jiro bidami اlcayni ilaa cuqayl bni khaalid wa yaxya bni cuqayl wa banuu cuqayl ilqabiila waman cadaa haaulaai caqiil waa bifatxi lcayni sidaasa unbaa loo xifdina ayb walaysa fiiha waafid kuma jiro bilfaai aslan wa jamiicu maa fiiha waaqid wa bilqaf marka ma jirto wax la yihaahdo waafid ilaa yani in wasfi ay tahay fulan aladi wafida calى الnabiy sal اله alيه wasalam aladi kana waafidan hada baab aakar laakin magac oo waafid la yihah ma jiro wa min alansaabi waxaa kamid e hadda intii o dhan asmaa aan ku jirnay ansaabaan soo galna w min alansaab waxaa kamid dikru ma dakara miha w min alansaabi dakara alqaadi saas ma idin qoran dakara alqaadi alxaafid cayaad ciyaad ciyaad xaafid ciyaad anahu laysa fi hadihi اlkutub kuma jiro alubuli bilbaai اlmawxida ay اlmadmuuma wa jamiicu ma fiiha kutubta saddexda waxaa ku jiro calى hadihi sura fainamaa huwa alayli bilyaai lmanquuta bithnatayn min taxt alubuli madina min qurbi albasra alaylina waxaa wey baxr qalzam aa la yihah qalzam haddaad kutubta ku akrid qanaata suwaysa lagala jeeda kana waa baxr اaxmar madina oo qariib min min qanaat suways ayli yunus ibn cabdillah cala ayli macruuf waa rag badan oo masriyiin ah lagu nisbeeya kan kalena waxa weeyaan waa qariib min bullah waa madina sagiira qultu rawىa mslim alkaثيir can shaybaan bn faruq wahwa ubuli bilbاء mwxida lakin إida lam yakun fi shayi min dalika lakin lam yakun fi shayin min dalika mansuuban lakin ida lam yakun fi shayin min dalika haduusan ahayn shay min dalika ida lam yakun shay min dalika shay miya mase fi shayin ida lam yakun shay-un ay ku fiican tahay idaa lam yakun shay-un min dalika mansuuban siduu mansuuban khabar yakun u noqdo fiida in laga dhaafo wa idaa lam yakun aan fiiriya shaarixan hadduu wax kale ka sheegay idaa lam yakun fi shayin min dalika mansuuban ismigii agga xaguu aada haddii fi shayin la yihaaho idaa lam yakun shayءu min dalika mansuuban haddousan ahayn lam yalxaq ciyaada minhu takطia waxa weeyaan waxaa la yihi waxa kutubta saddexda ku qoran alayli waay laakin waaa waxau musanif wax badan ka wariyay ninka layihaha shaybaan ibn farukh wahwa albuli waay laakin waa la kala fiirinaa bu ley saxiixu muslim hal hada raawi dukira bismihi maca nisbatihi haddii nisbadaas ay ku jirto markaa qaadi ciyaad waa lagu qabsana haddii laakiin muslim uu ku gaabsaday can shaybaan ibni faruuq uusan nisbadiisi sheegin laguma qabsan kara lianna wuxuu kutubtaas kuma qorno wixii ku qoran o dhan ayli waa marka ubulli kuma qorno wain kaana rajul ubulliyan laakinahu lam yadkurhu muslim falaa yakunu mustadrakan calى qaadi ciyaad lakin low kana hadihi nisba madkuura min araawi aladi nasraba canhu muslim waxay noqon laheed buu leeyahay marka musanifka axaalana calى majhuul walaa naclamu fi صaxiixayni albazaar biraa lmuhmala fi aakhirihi wax bazaar la yihahda ma jiro ilaa khlf ibn hish ibn hishaam albazar wاlxasan ibn asabax ibn صabax albazar wa ama muxamed ibnu صabax abna صabax waxay tahay ba albazaaz wagayruhu fi fiihima fahu bizaa-eyni marka inta laa naclamu fi صaxiixayni albazar bilma macnaha bazaar waa labadaas inta kale bazaaz waay bazaar iyo bazaaz walaysa fi صaxiixayni wاlmuwaطi annasri kuma sugna binuuni wasaa'id اlmuhmala ilaa halaaثatan saddex mooye malik ibn aws alxadathan annasri wacabdulwaaxid ibn cabdillaahi nasri wasalim mawla nasriyiina wasaa'iru maa fiiha calaa hadihi suura fahuwa basri bilba mawxida basri iyo nasri isku qoraal wa lowlaa nuunta la dhibciyo unbay ku kala baxsan yihin laysa fiiha fi lkutubi athalaatha attawazi kuma jirto bifatxi taa-i lmuhanaat من فوق والواو المشددة المفتوحة والزاي التو التوزي التوزي التوزي واوga la shido والواو المشددة المفتوحة iyo والزاي la akriya marka waawdaas waa shidanta التوزي إلا أبو يعلى التwزي maahn محمد بن صلب magaciis ou yahay في kitaaب البخاarي في kitaaب الridة وmن cadاaه fahو thwrي thwrي itwزي isku qoraal wa و minهم waxaa kamid أbو يعلى منذر بن يعلى الthwrي خرجaa canhu asigaasay wax u wariyeen way ka wariyeen marka saa wuxuu kugu diray منذر بن يعلى sa thwrي markii la sheegay سفyاn بن سعيid aadin u aadin tawriyin kalaa jirtay uu kugu sheegay سعيid الجurayri وعabاس الجurayri والجurayri غayr mسmى عن أbي نضرة hada ma fiiha biljimi lmadmuuma saddexdaas waxa weeyaan jim oo jurayri jimka waa godan yahay wa fiiha alxariiri a ku qoran bilxaa lmuhmala magacii ou ninkaas iska leeyahayna yaxya bni bishrin sheikh الbخaarي wa mslim alxariiriya kaas la yihahdo wa fiiha waxaa ku jira hadana aljariri bfatxi اljimi yaxya bn ayub aljariri fi kitaab الbخaarي min waladi jarir bn cabdالlah ayb aljaari fiiha biljimi la akriyo shaks waaxid weeyaan jaari wa huwa sacd mansub ilى اljar jaar maxaa lagala jeedaa marfa sufun meesha ay ay doomanka kusoo xirtaan bisaaxil madina waman cadaahuna alxaariثi weyaan xaariثi ijaari isku si a loo qoraa ayib alxaraami xayثu waqaca fiiha bizay alxazaami miya xayثu waqaca fiiha bizay غayr اlmuhmala kayf hada aywa alxazami xayثu waqaca fiiha bizaayi la akriya غayr اlmuhmala yani xadana waa غayru muhmala oo xazami xadi waa zaadana waa la dhibcinay sidaas si ka fiicana loo dabdi karay inuu yihahdo alxazami bxaa muhmala wazaa manquta inuu yihahdo meeshii ku yimaado xazami marka ma jirto xaraami inkastoo ay hadda musanifka ku yiriyey muslim waxaa ku dhex jiro fulan ibn fulan alxaraami nin la yihahdo السلمي إذا جاء في الأنصار فهو بفتح السين أيوة نسبة إلى بني سلمة منهم ومنهم جابر بن عبد الله وأبو قتادة السلمي ثم إن أهل العربية يفتحون اللام منه في النسب سلمي أيليه بينما قبيل كان سلمة أي طيب لكن أهل العربية وحيليهم سلمي kama fi الnmri والصdfi nmr hadda miimkeeda waa hoos dhigneed markaa la nisba la gelin namri alii sadif ay ahayd markii la nisbayna sadafi daalka waa la kordhigay wa baabihima wa akharu ahli xadiid yaquluuna bikasri laami waxay leeyiin jaabir bn cabdillaahi asalimi cala اlasli wahuwa laxnu oo isimka nisba haduu galo laamta hoos dhigneed waa la kordhigaa buri laysa fi الصaحيiحayn wاlmuwaطأ alhamadani kuma jirto bidali اmanquطa wa jamiicu ma fiiha calى hadihi الsura fahuwa alhamdani bidaali اlmuhmala wa sukun اlmimi hamadan hadii daal ay tahay waa fi eran hamdan bildaali اlmuhmal haday tahayna fi اlymn wqad qaala abu nasr ibn makula alhamdani fi اlmutaqadimiina bsukun اlmimi akthar وبفتح الميم في المتأخرين أكثر وهو كما قال buri حمdاني ma wuxuu ujeedaa markii miimka la fadxinayo daala isu bedela hamadani noqonay oo taas mutaakhiriintay ku badan tahay mase hamadani ahba jirto oo iyadana eh, daal iyadoo ah miimkana la reeba lana kordhigay markaasuu musanif wuxuu ri hadihi jumlatun weeyaan low raxala aalibu fiiha aalibka hadduu u safro lakaanat rixlatan raabixa in shaa allah baabkan keligiis inta aan ku qoray hadduu nin inta u safro safarkiisa lam yarjic ila min tafriiq bayna hadi asmaa faqad lakaana rixla raabixa bui fiiri farqiga udhexeeya annagana fadhiga hadda waan ku daal wayaxiqu cala alxadiiثiyi waxaa ku haboono ku sugan idaacuhaa inuu dhiga fi suwaydaai qalbihi waa dardaaran wa ninkan uu ku rafaaday waxaa laga yaaba baabkan inuu sanawaad dhan raadinay xatىa yaأti ilى hadihi الnatiija adiga marka ma calayka ilaa an tataxafadaha saas ujeeda wa fii bacdihaa min khawfi intiqaadi ma taqadama fi اlasmaaءi اlmufrada wa fii bacdihaa waxaa ku sugan min khawfi اlintiqaadi in laysku buriyo iyadoo laga cabsanayo ma taqadama fi اlasmaaءi اlmufrada ana hadda min khawfi intifaad o igu qoray intifaad imaan karto و أنا في بعضها مqلd kitاaب القاضي عyاaض marka musanifka fiir inta cudur marka qaarkeed wuxuu horta waxaan ka cabsana wax badan laygu qabsan karaba waa ko midda kale waxuu ri aniga waxaad ogaataa fii bacdiha fii badcihaa buu ii qoray wa ana fii bacdiha muqalidun kitaab alqaadi ciyaad baan aniga aan taqliidsanayaa oo haddii aniga laygu qabsanayo qaadi ciyaadna waa lagu qabsanaya wa muctasimun billaahi fiihi ilaahayna waan ku dheganahay buuri wa fii jamiici umuuri wa huwa subxaanahu aclam waxa weeyaan bad oo aan laga bixi karin markaad geshi inaad ictidaar samaysid waay liannahu waa masaa'il shaa'ika waxa weeyaan in laga timaado laysa fi lbukhaari kada oo haddana bukhaari laga dhex helo waa nooc min alxaraj baa qofka uga sugan wallahu aclam salى اllahu waslama calى nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi ajmain